بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه أما بعد وكتاب كأني الرحيق المختوم درسي ودرسي اللحاد waxaan weli ku jirnaa muqadamadii waxaan ku jirnaa on ka hadlaynaa xukumkii iyo imaaraadkii iyo maamuladii ka jiray dhulkii carbeed qabla alislaam darsigeena caawa wuxuu ka bilaabanayaa almulku bisham boqortooyadii ama xukunkii ka jiray ardu sham waad ogtihiin ardu sham marka iyada ah nimankii romaniyiinta ahaa baa haystay reer room oo ehlu kitaabka ahaa laakiin waxaa hadda laga hadlaya waxa weeye dadkii carabta ahaa ee nimanka gacansaarka la lahaa jaziirat alcarab iyo sham inta udhexaysa deganaa oo carabta ahaa iyo xukunkoodi iyo maamulkoodii siduu ahaan jiray <clears throat> sham hadda waxay kamid tahay dhulka maaragtay wadamada caalamul islaami khaasatan dhulka maaragtay carbeed oo dadka carabta muslimiinta ay degan yihiin magaalada ugu weyneyd xilliga iyada ahna waa dimashik dimashiqna hadda waxayba noqotay mar waqtiyada ka mid a ah caasimadii muslimiintay noqotay xilligii umawiyiinta waad ogtihiin islaamku wuxuu soo maray ilaa afar caasimadood oo waaweyn ilaa shan caasimadood baan idhaahdo waa mare markii ugu horeysa caasimadii hore muslimiinta waxay ahayd magaalada madiina xilligii nebiga sala allahu alayhi wasalam la oobsaday ilaa eh, maaragtay khulafadii eh, abubakar iyo cumar iyo cuthmaan eh, iyo cali bn abi talib qeybtii hore intaasba madiina caasimada muslimiinta ahayd markii xoogaha fitanku batay cali bn abi talib wuxuu u guuray kuufa halkaasoo caasimad ka dhigtay kadib markii talada uu qabtay mucaawiya bn abi sufyaan radia allahu tacaala can canhum ayagoo dhan allaha ka wada raali noqdee caasimadda muslimiinta wuxuu u raray dimashik oy muddo badan ahayd ilaa umowiyiinta waktigoodii oo dhan kadib markay cabaasiyiintu talada qabsadeen oo umowiyiinta qodihii ka dambeyso cabaasiyiinta iyaguna caasimadii muslimiinta waxay u rareen bagdad waa la socotaan marka waxaa ka dambeeya iyagana cusmaaniyiintii cusmaaniyiintuna caasimadooda waxay ahayd xilligii dambe magaalada istanbul marka dimashik oo ka mid a ah magaalooyinka waaweyn ardu sham ka tirsan waxayba soo martay caasimadii muslimiinta xilligii hore dadkaas romaniyiinta deganaan jiray kadibna waxay soo gashay gacanta muslimiinta haddana waxayba kamid tahay dhulka islaamka islaamkay kamid tahay sham oo markii laisu geeyo waagii hore sham iyo falastiin baa la dhihi jiray laakiin isku darkooda markii laisu wada geeyo falastiin iyo sham iyo urdun iyo lubnaan iyo maaragtay syria iyo waxao dhan isu wada geeya ardu sham iska wada dhe marka <clears throat> waxayna kamid tahay dhulka maaragtay barwaaqa sooranka ah oo carasanka ah oo jaziirat lcarabna xagga galbeedka ka xigo almulku bisham boqortooyadii ka jirtay sham fi lcahdi aladi maajat fihi alcarabu bihijraati alqaba'il fi lcahdi waqtigii iyo xilligii alladii xilligaasoo maajad fiihi ay kacday ay kacdoontay alcarabu carab ay kacdoontay oo maxay u kacdoonta oo ku kacday bihijraati lqabaa'ili qabaa-ishu inay guurayaan yani xilli waxaa jirtay yeman laga kala firxaday waan soo marnay oo carabtii yeman deganayd colaad intay dhexdooda ka kacday ay kala firdheen oo adduunka geesihiisa ay ku kala firdheen marka xilligaas uu cabirayaa sheekhu fi lcahdi aladi waktigii maajad ay kacday maaja yamuuju mawjan meesha mawjad ay ka timid weye hir bad ah badda markay kacdo mawjada ay kiciso hadda waxaa loo jeedaa ay hiyi kacday yani geedi baa galay marka waa la kala firdhay fi lcahdi aladi waktigii maajad fiihi alcarabu carabi ay kacdo hiyi kacday bihijraati alqabaa'ili qabaaishu inay guurayaan saarad waxay noqotay butuunun qabiil ama laf ama jifo min qudaacata ree qudaaca ka mida ilaa mashaariqi shaam ahay xuduudda shaam bay degeen wa sakanad bihaa halkaasay saldhigteen oo ay degeen wa kaanuu waxay ahaayeen min bani suleix ibnu xalwan qabiilkaasayna ahayn reer bani suleix ibnu xalwan aladiina kuwaasoo reer bani suleixaasoo minhum ay ka mid ahaayeen banu banu banu dujcum ibnu suleix reer bani dujcum ibnu suleix baa ka mid ahaa almacruufuuna ee loo yaqaanay bismi dajaacima reer dajaacima la dhihi jiray dujcum bay ka timid dajaacimadu laftaasay ku abtirsan jireen bismi dajaacima fastanacadum waxay ka samaysatay arrumaanu roomaan baa samaysatay oo ciidamo ka qoratay liyamnacuu say oga ilaaliyaan oo oga difaacaan carabulberiyati carabtii remiyiga ahayd min alcabasi inay kusoo duulaan oo daandaansadaan marka ood bay u noqdeen room waxaa la yidhaha adinkaa carab naga xigo halkaasi hana loo soo dhaafin wax alla wixii carab xaggeeda adinkaa wakiilo nooga ah nin baa madax looga dhigay adiguna boqor baa tahay wuxuu hoos yimaadaa nimankaa room waaya liyamnacuu say oga ilaaliyaan carabulberiyati carabtii reer baadiyaha idmilada cabasi inay maaragtay soo ay boobaan oy kusoo xadgudbaan waliyakunuu inay ahaadaan darteed cuddatan kuwa kayd aho didda furusi boqortooyadii furus oy ishayeen room kayd inay u noqdaan macnaha markii loo baahda la isticmaalo oo looga hortago furus ciidamo kayd ohoy room leedahay oo maalintii furus lagu duulayo la diyaarsadona inay noqdaan maxaa yili carabtu aad bay u dagaalami jireen wa wallow waxay madax uga dhigeen minhum ayaga melikan boqor nin boqor ahoo boqor ma jire nin bay dheheen adiga meesha maaragtay magaca isimkaasay siiyeen boqor baa tahay adaan meesha ka taliyo ruum buu hoos tagaa ninkaas waa nin caamil ah weeyaan caamil ah oo lagu shaqaysto dhalashahaan waa carab laakiin maskaxda iyo injiin ka saaran waxa weye waxaa maamulaya room kuwa hmm. hadda joogo caalamul islaami kuwa un kaga masaal qaado ahay kuwa hadda joogo ee madaxda ah dhalasho ahaan waa inay hebelo waa ina caraba laakiin maskaxdu maskaxdu ku shaqeynaya waa tii waxa weye reer galbeedka weyi halkaasaa laga maamulaya saasoo kale marka iyaguna ahaayeen uma tacaaqaba waxaa isaga dambeeyey oo isku bebedelay almulku boqortinimadii fiihim dhexdooda siniina sanooyin ahay sanooyin bay nimankii dajaacimada ahaa wax badan bay haysteen muddo dheer bay haysteen boqortooyada oo isku bedelayeen wa min ashhari mulukihim boqorkooda ugu mashhuursanaana wuxuu ahaa ziyaad ibnulhabula ninka la yihaahdo ninkaasa ugu magac dheeraa wa yuqadar waxaa lagu qadaro lagu qiyaasay zamanuhum waktigoodii ay arada ka talinayeen inuu ahaa min awaaili alqarni athaani bilowgii qarnigii labaad almilaadi ee dhalashada nebi ciise calayhi salaam taariikhdu marka laga soo bilaabo xilliga dhalashadii nebi ciise qarnigii koowaad boqolkii sano ugu horreeyey ahay ilaa nihaayatihi ilaa qarnigaasu ka dhamaado taqriiban qiyaasta wantahad way dhamaatay wilaayatuhum madaxtinimadoodiina bacda quduumi ala khasaan reer khasaan nimankii khasaasinada ahaa markay soo galeen markaasay carada ka qabsadeen marka waa laba qabiil midna waa nimanka dajaacimada la yidhaahdo midna waa reer khasaan labadooda waa laba qabiil oo carbeed way dagaalameen nimankii roomna dushay ka fiirsanayeen maysan dhexgelin mana ay kala celin maxaa yeele iyaga dee damba kama leh waxaa dhimanayaan iyaga ma aha carab isdagaalamayso qolada soo hartay xiriir la yeelan kuwa markaa soo haray oo soo baxay oo soo haray bay gacansaar la yeelan iyagu marka way rabaan qoladii meesha u harto xoog badiso inay la heshiiyaan ahay wantahad way dhammaatay wilaayatahum xukunkoodii nimankii dajaacimada ahaa bacda quduumi aala khasaan reer khasaan markay soo galeen dhulka alladii kaasoo halabuu ka qalib noqday reer khasaankaasoo halabuu ka qaalib noqdo ka adkaaday haddajaacimata nimankii dajaacimada ahaa calaa maaragtay calaa ma maa biyadii wixii gacantooda ku jiro ay haysteen bay ka qaateen waintasaruu calayhim wayna ka guulaysteen fawalladhum fawalladhum waxay madax uga dhigtay aruum ruum muluukan boqoro oo calaa carabi shaam eh, carabta shaam maamulo adiga nin walba waa la magacaabay adigu waxaa tahay boqorkaanaa tahay adaa maamulo reerkaasaa kaasaa u talisaa adiguna reer kaasaa u talisaa wakaanad qaacidatuhum saldhigoodana wuxuu ahaa dawmat dawmat ljandal meesha la yidhaahdo dawmat ljandal halkaasaa saldhig u ahayd marka waa xuduuda sham iyo jaziirat lcarab halkaasay deganaayeen intooda badanna nasaaray noqdeen ayay noqdeen marka hore maaratay waxay ahaayeen mashrikiin bay ahaayeen walam tazal kama zuulin tatawallaa inay maaragtay madax ka noqonayaan alkhasaasinatu cala shaami sham walam tazal kama zuulin tatawalla alkhasaasinatu khasaasinadu inay madax ka noqonayaan cala shaami sham bisifatihim ahaanshahooday ahaayeen cumaalan um, kuwa shaqaale u ah limuluuki ruumi boqoradii reer ruum ayagoo boqoradii reer ruum matalayo oo meesha wakiil oga ah inay madax ka noqonayaan dhulkaas sham sham kale ma ahane waa jawmat dawmatljandale kamay zuulin xataa kaanad ilaa ay ka noqotay waqactu yarmog dagaalkii yarmog ee soo dhawaaday xilliga cumar bin khadaab radia allahu tacaala canhu uu amiirka ahaa sanadkii saddex iyo tobnaad ee hijriga ilaa laga soo gaaray khasaasinadu intaas baycaradaa ka talin jireen waa nimankii dilay saxaabigii nebi maxamed sal ly slam fariinta ugu dhiibay boqorkii hiriqle intay dileen dagaalka weynna la galay maaragtay qaswatulmu'ta waa garanaysaan duulaankii uu madaxda ka ahaa z maaragtay zayd bin xaarisa kadibna jacfar ibn abi talib kadibna cabdullahi ibnu rawaxa duulaankaas nimankii sababta u ahaayo ninkii risaalada saxaabiga risaalada waday nimankii dilay weye nimankii khasaasinada ahaa xataa kaanad ilaa ay ka ka ahaatay waqactu yarmuug dagaalkii yarmuug sanata itnaa salaasata cashar hijri min alhijri wanqaada wuu hogaamiyey wanqaada wanqaada wuu hogaansamay lilislaami islaamka wuu hogaansamay aakhiru mulukihim boqorkoodii ugu dambeeyo jabalata ibnulayham la dhihi jiray fii cahdi amiiri lmu'miniina cumar ibn alkhadaab radi allahu tacaala canhu xilligii cumar ayuu islaamka u hogaansamay markii dhulkii oo dhan lala wareegay yarmuug ay dhacday room la jebiyey markaasuu islaamku u hoggaansamay ninkan la yidhaahdo jabalata ayham oo ninkii markaa boqorkii ugu dambeeyey ahaay oo kasaasinada xukumi jiray xilligaasuu islaamay laakiin waxaa la sheegay hadda kitaabka mu qoraya inuu dib u ridoobay hadda ka hor maaqaan sheekadiisa in aan qisadiisa inaan ka sheekaynay jabalata ayham isagoo sidaasoo kale ah oo boqorkii ah oo soo islaamay ayuu maalin soo xajiyey waana xilli khaliifadii cumar kacbadu yimid marka waa aragteen xajku waa ciriiriyey nin acraabi oo reemihii ah ku joogsaday markaasuu dharbaaxa la dhacay ilaa waa nin boqor eh ninkaan reemihiga si ay ugu istaagi karaa dharbaaxuu la dhacay ninkii baa marka cumarna waa joogay cumar buu u dacwado wuxuu yihi ninkan uu dharbaaxay cumar wuu u yeeray wuxuu yihi ninkaan ma dharbaaxday ha oo maxaad u dharbaaxday ugu istaagu yiri wuxuu yidhi dharbaax adiguna ka gudo hadda arbax jabala wuxuu yidhi cumar miyaadan ogeyn inaan ahay ninkii boqorka ahay oo khasaasinado dhan madaxda ka ahaan jiray wuxuu yidhi meeshaan boqor iyo mi aan boqor ahayn iyo loo taliya meeshaan kama jiraan beydka ilaahay baa la wada joogaa islaamkuna saasuu qabaa qofkii qofku waxaad inuu ka goosto marka tiibuu ka carooday waana ridoobaa markii dambe islaamka waa isaga tegay bu jabalata ibn layham baa layaha ninkaas wixii markaa ka dambeeyey nimankii khasaasinada islaamkay ka mid noqdeen isaguna marka meelahaasi wuxuu aaday shamtii fogay iyo ruom buu ka daba tegay hahay waya alimaaratu bilxijaaz boqortooyadii taa marka waa mulk boqortooyadii sham aan ka soo hadalay hadda waxaan ka hadlaynaa boqortooyadii xijaas ka jirtay marka xijaas mar haddaan nimid waan soo dhowaanay muraadkeena iyo bartilmaameedkeena wuxuu ahaa inaan ka sheekeyno nebi maxamed sal ly slam meeshii laga soo saaray iyo xilligii lasoo saaray adduunku siduu ahaa mar haddaan xijaas nimid marka waa soo dhowaanay marka waa soo dhowaanay xijaasna markii lasoo koobo waxaa ka taliyey nabiyullahi ismaaciil calayhi salaam iyo wiilashiisii markii laga soo tago niman jaraahimo la yidhaahdo oo nabiyulahi ismaaciil calayhi salaam uu gabar ka guursaday muddo dheer bay hayeenoo ilaa iyo labaatan qarni iyo ka badan ah bay maka ka talin jireen markii dambe waxaa ka qaadatay niman reer bani khusaaca ah baa ka qaaday reer bani khusaaca muddo ka talinayay reer bani khusaacana waxaa ka qaaday qusay ibnu kalaab qusay ibnu kilaab ninka la yidhaahdo <clears throat> oo maaragtay taladii markii dambe quraysh bay kusoo wareegtay ay kusoo wareegtay waya alimaaratu bilxijaaz wallaa wuu maamulay ismaaciilu calayhi asalaam zacaamata makata hogaamintii maka iyo madaxtinimadii ma maka wa wilaayata albeyti iyo beytkii ilaahay madaxtinimadiisuu maamulay duula xayaatii intii uu noolaayo o dhan nabiyullahi ismaaciil calayhi salaam wa tuwufiya lahu waa la oofsaday maaragtay wa watuufiya waa la oofsaday walahu isaga oo jiro boqol iyo soddon iyo toddoba sanadood nabilahi ismaaciil intaasuu gaaray sanadkiisa boqol iyo soddon iyo toddoba sano uma walla wuu maamulay isaga gadaashiis ithnaani laba wiil oo min abnaa'ihi wiilashiisa kamid a waa naabit uma kaydaar naabit baa marka hore telida talada qabtay kadibna kaydaar baa uga dambeeyey wa yuqaalu waxa la yidhaha bilcagsi fa yuqaalu waxaa la yidhahdaa alcaksu baa la yidhaahdaa sidaas oppositekeedo qaydaar baa marka hore taliyey kadibna naabit baa uga dambeeyey labada waa la sheegaa inuu naabit horreeyey inuu qaydaar horreeyey uma wallaa wuu xukumay amru maka maka taladeeda waxaa xukumay bacdahumaa labadooda wiil kadib jadduhumaa awowgood oo ah madaad ibnu camar aljurhumi waa ninkii nabiyullahi ismaaciil uu ka guursaday gabadha waa nimankii meeshii deganaayo loogu yimid oo jaraahimada ahaa nimanka iyaga ah odagoodii oo madaad ibnu camar aljurhumi ahaa ayaa taladii markii dambe la wareegay wiilashaa naabtiyaal bay u yihiin waa raabtigood wiilashan awobu u yahay isagu qabiilka reer jurhumna dee wiilasha waa abtiyaashoodoo gabar reer jurhumaa dhashay oo nabillahi ismaaciil uu ka guursaday fanta fantaqalad way u wareegtay zacaamatu maka maka xukunkeedii ilaa jurhum buu ku wareegay hahay marka waxaa la yidhaahdaa maadaama jaraahimadu meesha ay deganaayeen nabiyullahi ismaaciilna nin socoto oo martiya uu ahaa nin la jecel yahay oo kacbadii dhisayna uu ahaay oo aada loo jecel yahay barako badan iyo khayr badanna ay ka arkeen ixtiraam badan bay u hayeen jaraahimadu laakiin xukun markay timid ismaaciil waa dhintay labadii wiilna way dhinteen kadib wuxuu yidhi odaygii gabadhaba dhalay oo wiilashan awoog u ahaa talada anaa iskale wuu qaatay marka taladii wax kula loolami karana ma jiraan kula loolami kara ma jiraan wiilashan haddee kalaba soo harayna waa awogood shabay iska yidhahdeen iyaguna faintaqalad way u wareegtay zacaamatu maka xukunkii makaad ilaa jurhum buu u wareegay wadallad way ahaatay oo way daa'imtay xukunkaas fii aydihim gacantooday ku daa'imtay muddo badan bay xukumeen wa kaana liawlaadi ismaaciila ismaaciil awlaaddiisii waxay lahaayeen oo u sugnaa markazu muxtaramin meel la ixtiraamo derajo la maamuuso bay lahaayeen si kale loo maamuusi jiray lakiin taladii waa laga qaatay maxaa lagu maamuusayay lima liabihim wixii usugnaa aabahood oo min min binaail beyti dhismaha maaragtay kacbada dhismaheeda ah walam yakun lahum laakin maysan lahayn min alxukmi xukunka shay-an waxba kumay lahayn labada wiil ee naabit iyo kaydaar ma ogiye wiil kaleo isma nabiyullahi ismaaciil uu dhalay oo tala iyo xukun qabtay ma jirin waa la xurmeeyey meeshaasaa degan tihiin baa la yidhi laakiin talada waxaa watay markaa nimanka jaraahimada ah muddo badan ayagaa baka ka talinayay wamadad way tagtay adduhuuru sanadihii iyo wal ayaamu maalmihii baa socday oo iskuray walam yazal kama zuulin amru awlaadi ismaaciil calayhi salaam ismaaciil awlaadiisii taladoodii kama zuulan inay ahaato daciilan mid tabar yar oon xukunka waxba ku lahayn oo laa yudkaru aanba la sheeginbo way jireen waa la ixtiraami jireen lakin talada niman aan waxba kulahayn bay ahaayeen muddadaa dheer xataa dacuufa ilaa uu daciifay amru jurhum nimankii reer jurhum taladoodii baa daciiftay ahay waktigu markuu sii dheeraado waad og tahay waktigu markuu sii dheeraado waxaa soo baxo niman xunxun baa soo baxo nimankii jaraahimada ahaa nimankii jaraahimada ahaa markii dambe burcad bay isu rogeen beydka ilaahay oo loo soo xajin jiray dadkii soo xujayda ahay oo yimid bay xataa dhaceen wax kale iska daaya hantidii xataa taallay kacbada oo dadkay usoo hadiyeyn jireen bay xataa boobeen ayay boobeen ahay waaya xataa dacuufa ilaa uu tabar yareeyay amru jurhum taladii ree jurhum qubayla dhuhuuri buktunsar ninka boktunsar la yidhaahdo intuuna soo daahirin nin xoog badan oo axrada qabsaday buu ahaa wa akhada markaas waxaa bilowmay oo soo bilowmay xilligaa ree jurhum ay tabar yareeyeen wa wuxuu bilaabay najmu cadnaan ree cadnaan xidigoodii asiyaasiyi ee siyaasadeed wuxuu bilaabay yata'allaqu inuu iftiimayo fii ufuqi samaai samada fii ufuqi samaai maka maka samadeeda korkeeda waxaa ka ifayo xidigii ree cadnaan yaani marka qoladan soo baxayso xidigoodii baa soo baxay qolada sii dumaysana waxaa la dhahaa xidigoodii baa dumay xidigoodii baa dhacay macnaha kuwaas waa ku daayan wey waa tageen marka jurhumna xidigoodii baa sii dhacayo oo damay ree cadnaanna cadnaaniyiintiina waa nimanka nebi maxamed sal ly slam uu ku abtirsanaya carabta ahaaye cadnaaniyiintana xidigoodii baa soo ifay ahay wa akhada wuxuu bilaabay najmu cadnaan ree cadnaan xidigoodii asiyaasiyi ee siyaasadeed yata'allaqu inuu iftiimayo birbirqayo fii ufuqi samaa'i maka samada makaad korkeeda mundu dalika alcasri laga soo bilaabo xilligaas iyo zamankaas bidaliili bidaliili ma jaa wixii uu la yimid bidaliili ma jaa bimunaasabati ghaswi buktunso bidaliili ma jaa iyadoo ay daliil u tahay wixii yimid oo ku yimid bimunaasabati ghaswi buktunsur duulaankii buktunsur uu kusoo duulay lilcarabi carab fi dati alciraq meesha la yidhaha daat lciraq buktunsur hadduu carrada qabsaday macnaheedu waxa weeye nimankii reer jurum inay meesha ka baxeen oo tabar yareeyeen ahay markay tabar yareeyeen haddana nimankii boqtunsur la dagaalamayey ninkii hogaaminayay maba ahayn jurhum ma ahayn hogaankii taladii waxaa qabsaday markaa uu hogaaminayay waxa weye nimankii cadnaaniyiinta ahaa mar hadday hogaankii duulaamada wataan macnaheedu waxa weye nimankaas inay soo muuqdeen oo niman markaa taladii wax ku yeeshay ay noqdeen ree cadnaan fa ina qaa'id alcarabi ninka qaa'idka oo hogaamiyaha ahaa oo carab hogaaminayay fil mawqicati dhacdadaas iyada ah oo buktunsur uu kusoo duulay maka iyo eriyadeeda ninkii hogaaminayey lam yakun ma ahayn jurhumiya nin reer jurhuma ma ahayn carab uu ahaa cadnaani uu ahaa taas marka waxay kutusaysaa in marka xidigii reer cadnaan uu soo baxay reer jurhumna ay sii baaba-ayeen wa tafaraqad way kala way kala tag tagtay banuu cadnaan reer bani cadnaanna ilal yamani yemen cinda gaswati bukhtunsur markuu soo duulay bukhtunsur duulaankii bukhtunsur kadib athaaniyati ee labaad sanadku marku waa shan boqol sideetan iyo toddobo qabla miilaad dhalashadii nabi ciise ka hor xilligaasoo bukhtunsur mar labaad kusoo duulay maaragtay markaas ree cadnaan iyaguna way kala firdheen wadahaba wuu tegay barmiyaah nebi ninka barmiyaah nebi la yidhaahdo bima bi bimacad buu la tegay macad buu la tegay ilaa shaami sham buu la aaday wiilkii buu gacanta qabsaday waa la tegay isagu markaa falama nkashafa markuu faydmay daqdu buktunsur buktunsur cadaadiskiisii oo markii dambe laga adkaaday rajaca wuu soo noqday macadun ninkii macad ahaa ilaa makata markuu kusoo noqday falam yajid muu helin min jurhum wax reer jurhum ah dadki way ba dhamaadeen qaarna waa guureen ilaa jursham ibnu jalhama ninka la yidhaahda ma ahni hadda waa nimanka reabtigiisa fa tazawaja wuu guursaday biibnat biibnatihi gabadhiisii buu guursaday mucaana la dhihi jiray mucaana waladad waxay u dhashay lahu isaga nazaara nazaar bay u dhashay ninkaa keliya ayuu ku arkay wax reer jurhum ah ninkii buu gabar ka guursaday nazaar bay u dhashay markaa wasaaca waxaa sii xumaaday amru jurhum reer jurhum amarkoodii wuu xumaaday bimakata maka dhexdeeda bacda dalika intaa kadib taariikhduu isku dhex goynayaa tii hadda uu soo dhaafay buu dib ugu noqday wa daaqad way ciriiryoontay axwaaluhum axwaashoodii baa ciriiri noqotay iyo maciishadoodii oo maaragtay baahi baa dhacday fadalamuu waxay bilaabeen fadalamuu waxay dulmiyeen alwaafidiina ilayha kuwii usoo wafdinahayey kacbada oo imaanayey ilaa xilligaaba waa lasoo xajin jiro xajku waa jiray dadkii martida ahaay oo imaanayey inay dulmiyaan oo dhacaan bay bilaabeen wastaxalluu waxay banaysteen maalal kacbati kacbada xoolaheedii wixii loo soo hadiyin jiray kacbada la keeni jirayna waa gurteen ahaye marka nimankaasi mar hadday bililqa bilaabatay waxaad dareemaysaa in markaa meeshaasi aysan degaan lahayn iyaguna aysan sii jiraynin maxaa yeelay kacbada waxaa lagu deganaa ixtiraam iyo dadka wufuudda iyo martida in la nabadgeliyo dadkii socotada ahana waa boobeen wixii hanti u yaallay kacbada oo loo soo hadiyeyna waa gurteen alamru amarkii buu ahaa aladi kaasoo kaana ahaa yaqiidu mid ay mid ka caraysiiyey alcadnaaniyiina cadnaaniyiin way ka caroodeen arrintaas wayuthiru kiciyey xafiidatahum buu kiciyey caradoodana wuu kiciyey aad baa looga xumaaday markay bilaabeen nimanka jurhamiinta ahaa inay maaragtay kacbadii xataa wixii u yaalay hantideeda ay guranayaan walamaa nazalad markay soo degeen khusaacatu reer khusaaca bimari dhahraan mari dhahraan meel la yidhaahdo oo makaba aan ka fogeen markay soo degeen oo wara-ad ay aragtay reer khusaaco nufuura alcadnaaniyiina cadnaaniyiintu inay ka didsan yihiin min aljaraahimati nimanka jurumiyiinta ah waxaad fahamtaa khusaaca iyo nimankan kale oo cadnaaniyiinta ah iyagu carab bay isku yihiin oo waa isleeyihiin jarahimadu laakiin carab maaha iyagu hahay marka waa laisu bahaysanayaa istaqalad waxay ka faa'iideysteen nimankii reer khusaaca dalika arrinkaas yacni khilaafkii bay ka faa'ideysteen faqaamad waxay isu taagtay inay macnaha qabsato dhulkii faqaamad waxay isu taagtay bimucunati min butuuni cadnaan iyadoo kaashanayso qabiilooyin iyo lafo ka tirsan reer cadnaan wahum bani bakr ibnu cabdimanaaf ibnu kanaana weye waxay isu taagtay bimuxaarabati jurhum jurhum in la dagaalamaan waxaa iskaashanaya reer khusaaca iyo reer banu bakar oo carab wada ah waxaa la isu kaashaday reer jurhum xataa ajladhum ilaa ay ka rartay maaragtay can maka maka ilaa ay ka rareen marka waa isbahaysi hadda reer khusaaca reer bani bakar baa isbahaystay wastawlad way qabsatay nimankii reer ee khusaaca calaa xukmiha xukunkii iyo taladii makay qabsadeen fii awaasid alqarni athani qarnigii labaad dhexdiisa lilmilaadi ee milaadiga marka sidaasaa jurhum lagu raray walamaa goortii la ja ad ay danta ku khasabtay jurhuma reer jurhum ilal jalaa inay guuraan oo ay arkeen dhulka in laga qabsanayo dhulkaana meeqay kasoo telinayeen in ka badan labaatan qarni bay ka telinayeen yani labaatan qarni laba kun oo sano wey qarniga waa boqol sano intaasay kasoo talinayeen eh, walamaa goortii laja'ad ay dantu ku qasabtay jurhuma reer jurhum ilal jilaahi inay guuraan sadduu waxay duugeen oo xabaaleen ama aaseen bi'ru zamzam ceelkii zamzam ayay aaseen waa ceelkii aad garanaysaan nabiyullahi ismaaciil markuu yaraa meeshuu lugaha ku garaacayay ilaahay uu kasoo burqiyey ceelkii bay aaseen ahay wadarasuu way u raadgadeen mawdicaha meeshiisina way u raadgadeeno si aan loo aan looga bo way marta way qariyeen bo calaamadihii xataa way qariyeen waadna ogtihiin ceelkaas maalinta ajurm ay aaseen kadib cabdimudalib baa ilaahay riya ku tusoo dib usoo faagay oo qoday intaa lagama cabi jirin zamzamka ahay saduu way aaseen ceelkii waa la aasay ahay ceelkii wuu duugmay ceelkii wuu asaruuray waa asaruuray soomaaliga somal hadda laguma hadlo ceelku markuu duugmay ee daadadii biyo intay imaadaan u xabaalma gebigiisba wuu asaruuray ama wuu duugmay duugista soomaaliga qolaba si bay u utaqaana tahay maydkii waa la duugay wadaad waxaa la yidhaha koonfureed inta jabuuti tegay buu kitaab akrinayo wuxuu yidhi maydka marka la duugayo ree jabuuti waxaa dhaheen mayd maxaa laga duugaya waa mayd duugmada ayagu waxay u yaqaanaan qofka la reex reexo maydki waa la aasay saasay israabaan ayagu waa la aasay marka ceelkii waa la duugay ceelki waa la aasay maydki waa la duugay maydki waa la aasay falamaa wasaduu way duugeen ama way aaseen biru zamzama zamzam ceelkii zamzam bay aaseen wa darasuu way u raadgadeen mawdicaha meeshiisana u raadgadeen wa dafanuu way duugeen ama way aaseen fiiha dhexdiisa waxay ku aaseen ciddata ashyaaa waxyaala badan bay ku aaseen marka ceelkii waa la duugay haddaan idhaahdo qofkii aan duugmada wax kale u yaqaano waa la aasaan ka wadaa saa ula soco marka wa dafanu way aaseen fiiha ceelkii zamzam waxay ku aaseen ciddata ashyaaa waxyaala badan bay ku aaseen qaala ibnulsxaaq wuxuu yidhi fakharaja wuu la soo baxay camar ibnulxaaris ibnulmadaad aljurhami wuxuu la soo baxay bikhazalatay lkacba labadii garanuug ee kacbada irideeda yaalay ee hadiyada loogu keenay labadii garanuug waxaa la yidhaha ree waxaa keenaa la yidhahda nimankii furus nimankii furus baa hadiya ahaan u keenay ba la yidhahdaa kacbada waa la iska ixtiraami jiray qof walba ixtiraami jiray laba garanuug oo maaragtay dahab ah oo maaragtay kacbada in lagu qurxiya ugu talagaleen ninkii camar ibnulxarits ahay oo odayga u ahaa jaraahimada horey usii qaatay yacni qolo meel ay ka baxayso yaan lagaa faa'iidin waxba yaan lagala harin oo kale camal ah si fiican bay ceelkiina waa aaseen wixii muhiim ahana waa qaateen biazal bia bikhazalayi lkacba labadii garanuug ee kacbada uu sii qaatay wa bixajari rukni laswad xajarulaswadkiina wuu qaaday fadafanahuma wuxuu ku xabaalay fii bicri zamzam ceelka zamzam gudihiisuu geliyo halkaas ku aasay wandalaqa wuu baxay ninkii ahaa camar ibn lxaris ibnu madaad aljurhami wandalaqa wuu baxay huwa isaga iyo waman macahu dadkii la socdo min aljurhum ahaa ilalyamani yaman bay aadanaya halkaa faxazanuu way ka murugoodeen calaa maa faaraquu firaaqayntii ay firaaqeeyeen ama ay cidleeyeen min amri maka taladii mako iyo wa mulkihaa boqortooyadeedii ay ka tageen xusnan shadiidan murugo aad u daran bay uga murugoodeen meelaad weligaa e, deganaan jirta ood ka talin jirtay oo haddee laba kun oo sanaa laga hadlaya ma aha maalmo iyo sanado iyo ma aha aad ka talin jirtay maalinkaa ka tegeyso waxa weeye adoo jecel baad oo sii eegayaad ka tegeysaa wa fi dalika sidaa darteed buu qaale wuxuu yihi camrun ninkii ahaa camar ibn alxaris ibnu mudaad aljurhami yaa laba bayd oo gabayga hadda naloo soo qoray gabaygu intaa waa ka dheeryahay gabaygu uu ku calaacalay markuu maka ka tegayey sirat ibnu hishaam buu ku qoreen gabaygu isagoo aada u dheer wuxuu yidhi kaan lam yakun bayna alxajuuni ila asafa aniisun walam yasmur bimakata saamiru bala naxnu kunaa ahlaha faabaadaha faabaadana suruufu allayaali waljuduud alcawaasiru gabay dheer oo sidaas oo kale ah oo calaacal hoos ugu calaacalayo maka inay cidlowday oo dadkeedii ay ka tageen kaana lam yakun waaba isagoo aan ahaanin bayna alxajuuni ila safa xajuun iyo safa inta udhaxayso waaba isagoo san joogin aniisun mid la weheshado mid la weheshado qofna uusan joogin walam yasmur oo waa isagoosan ku caweynayn ama walam yasmur kuma caweeyo bimakata makana saamiru mid caweynayo kuma caweeyo cidi kuma soo hoyato wey raggeeda waa ka tageen balaahaa buu yidhi naxnu kunaa waxaan ahayn ahlaha ehelkeedii faabaadanaa waxaa maaragtay faabaadanaa waxaa naga waday oo naga kaxeeyey suruufu layaali waayaha isbabedelkooda ahay waayaha isbabedelkooda ahay iyo waljuduudu alcawaasir waljuduudu nasiibyada alcawaasiru xunxun aljad waa nasiibka nasiibyada xunxun iyo waktigaa naga heeliyey saasuu ka wadaa meesha annagaa deganayne dagaal iyo hadee colaad baa looga kiciyey soo ma aha gabaygu marka isagoo dheer buu ku qoran yahay siirat ibnu hishaam wa yuqadaru waxaa lagu qiyaasaa zamanu ismaaciil calayhi salaam samadkii isma nabiyullahi ismaaciil calayhi salaam bicishriina qarnan qabla almiilaadi labaatan qarni dhalashadii nabi ciise ka hor inuu ahaa xilligii nabiyullahi ismaaciil oo maca bimacnaa nabiyullahi ismaaciil calayhi salaam iyo nabiyullaahi ciisa calayhi salaam dhalashadiisa inay u dhexaysay labaatan qarni saasaa lagu qiyaasaa laba kun oo sano fatakunu marka xilliga nabiyullahi ismaaciil isagoo ilmo yar ahaa la keeno oo dhabarka lagu wada ogtihiin ilaa maalintaas laga qaadayo jaraaxiimta oo ku aadan xilligii dhalashadii nabiyullahi ciisa calayhi salaam weliba kadib intaasay ka talinayeen marka reer maka ka talinayeen marka laga reebo nabilah ismaaciil intuu noolaa iyo labadiisii wiil fa fatakunu waxay noqonaysaa iqaamatu jurhum fii maka ree jurhum maka intay deganaayeen waaxidan wa cishriina qarnan taqriiban qiyaasta koob iyo labaatan qarni bay noqonaysaa wa xukmuhum xukumitaankoodii calaa makata maka ay xukumeenna zuhaa cishriina qarnan wayo wax ku wax u dhigmo ama ku dhow labaatan qarni maxaa yeeley waxaa laga goynayaa inta nabillahi ismaaciil iyo walaashiis ay xukumayeen ahay wastabadad waxay la gaar noqotay khusaacatu khusaaca markaa ku wareegtay wix markaa ka dambeeyey taladii maka wastabadad waxay gaar la noqotay khusaacatu khusaaca biamri maka maka taladeedii duuna bani bakrin markii laga reebo reer bani bakr labadii qabiil ee carbeed oo isbahaystay soo khusaaca iyo bani bakar ma ahayn meeshii markii la qabsaday khusaaca waxay tiri meesha annagaa qabsanay adinku na caawiseen meeshiina jooga talada waxba kuma lihidin weligeedba soo ma dhacdo haddii group iyo isbahaysi weyn ay dhul qabsadaan talada in laisku qabsado lagu diriro ha marka hore waa la wada socdaa waxaa heshiis loo yahay qoladaa meesha in laga saara hadhowna waxa weeye xukunki waa laisku isku laynaya typical sidii baa dhacday hay wastabadad waxay gaar la noqotay oo isjeclaysiisatay khusaacatu khusaaca biamri maka taladii bako duuna bani bakrin iyadoo aan reer bani bakr waxba ka siin ilaa anahu lakina kana kana waxa ahaa ilaa qabaa'ila mudar ree qabiilooyinka mudar oo dhan halaathu khilaalin saddex arrimood baa la siiyo samarsiin ah saddex jago yar yar ah oo wax weyn oo la sheega ahayn oo laakiin un maaragtay magac ah magac uyaal ah baa la yidhi adinku intaa qabta ahay inti kale ayagaa isku koobay reer khusaaca isku koobay ahay alulaa midda ugu horeysa oo la siiye waxa weeye addafcu binnaasi min carafata ila lmusdalifa addafcu in laga soo daayo laga soo dheelmo dafcigu waxa weye dadka markay butaacaan hal mar dadka tirada badan iyo daadka iyo addafcu in laga soo dheelmo binnaasi dadkii min carafata carafo ila ila lmusdalifa ilaa musdalifa ay ka yimaadaan carafa iyo musdelifana hadde waxaa loo socdaba waa dhowr iyo toban daqiiqo labaatan daqiiqa yar intaasaa waxa la yidhi dadka markay carafo kasoo dhaqaaqayaan waxaad tidhahdaan waa socon kartaan amarki amarka bixiya lagu lagu soo dhaqaaqayo ahay walijaazata in loo fasaxo bihim dadkii yawma naf yawma nafri maalintii bixitaanka min mina mina inay ka baxaan yawma nafriga waa maalinka tobnaad ee la butaacayo jamaraadka inta la tuurto haddana dawaaful ifaadihii la samaynayo maalintana dadka amra waxaad tidhahdaan waa fasaxantihiin waa socon kartaan ahay wa kaana wuxu hay wa kaana yeli waxaa maamulayay dhalika arrinkaasna inay carafana dadka kasoo daayaan musdelifana marka laga baxayo mina loo socdana ay dadka fasaxaan waxaa maamulaya bani lqawth qabiilna baa intaa la siiyey bani lqawth ibnu mura oo min butuni ilyas ibnu mudar ah qabiilkaas idinka waxaa la yidhi idinku shaqadiina waa intaa dadka un fasaxa maalintaa waxaa tiraa waa socon kartaan wa kaanu waxay dadka iyaga reer bani qawthkuna yusamuuna kuwa lagu magacaabo suufa suufa la dhihi jiray wa macnaa hadihi alijaasati fasaxaas laleeyahay dadka fasaxa waxa weeye ana annaasa dadku kaanuu waxay ahaayeen laa yarmuuna kuwa aan tuuran dhagaxa yawma nafri maalintii bandhiga ama maalinta tobnaad xataa yarmiya ilaa uu tuurto rajulu min suufa nin reer suufa inuu dhagaxa tuurto maogiya dadku ma tuuran jirin marka waa meesha laga yadaha ninka madaxda wuxuu xarigii ka jaray iskuol ama isbitaal ama wax lamid ah uu xarigii ka jaray meel hadda cusuba la furayo idinku maalinta tuurashada nin reer nin reer suufa ahay ah, dhagaxa ha tuuro kadib dadka markaa kadib bay tuuranayaan intaasaa jaga looga dhigay hahay <clears throat> uma idaa faraqa naasu markay dadku dhameeyaan min arramyi tuurashadana oo wa araadu dadka ay doonaan annafra inay baxaan min mina mina ay ka baxaan akhadad way waxay bilaabaysa suufatun reer suufa waxay bilaabayeen inay istaagaan bijaanibay alcaqaba jamratulcaqaba labadeeda dhinac bay istaagayeen falam yajzu ma gudbi jirin axadun qofna xataa yamuruu ilaa iyagu ay maraan reer suufa ay gudbaan qofna ma mari jirin marka iyagaa u hormaraya dadka oo marka ugu horreyso marka dhagaxa la tuurto jamaraadka ayagaa u hor dhaqaaqayo reer bani suufa u hormara sagada marka la siiyeyna wataa uma yakluuna waxay u banaynayeen sabiila naasi dadka jidkooda markay ayagu maraan kadib bay dadka u banaynayaan ilaa reer suufa maraan adinkuma mari kartaan falama inqadad markay falama inqaradad markay dabar go'day suufatu reer suufa markay dhamaadeen oo baabi'een warisahum waxaa dhaxlay banu sacad ibnu zayd manaat min tamiim qoladaas oo reer banu sacd liyaa reer tamiim ah ayaa dhaxlay oo shaqadoodiisi meesha kasii waday iyagana kasii waday waxaa la siiyey horta taas waa kow nimankaasaa la siiyey athaaniyata jagada labaad la siiyey waxa weeye alifaadatu alifaadatu min min jumac qadaat annaxri ilaa ilaa mina alifaadatu in laga soo gadoomo min jumca meesha jumca la yidhaha waa musdelife eh qadaat annaxri ila qadaat annaxri subaxa maalinta dhuundhowga tobnaad subaxeeda in musdelife laga soo dhaqaaqo ilaa mina mina la yimaado ahay waa jaqadii labaad yaa la siiyey wakana dalika fi bani cadwan reer bani cadwan baa la siiyo waxaa la yidhi habeenkii marki mina lagu hoy musdalifa lagu hoydo jumca iyo musdalifa waa isku mid marki musdalifa lagu hoydo subaxi marka mina lasoo aadayo dadka adinku fasaho waxaa tiraan waa bixi kartaan dadow intaa dhaha yaa la siiyey reer bani cadwan athalithatu jagadii saddexaad waxa weeye insaau lashhur lxurum insaau in dib loo dhigo oo dib loo riixo alashhuru lxurum bilihii xurmada lahaa bilahan afarta bilood oo cashirul xurumta la yidhaahdo oo dilqacda dilxaj iyo muxaram iyo rajab ah islaamka ka hor bay jireen islaamku sidooda u daayo o usugay laisma taaban jirin laisma dagaalami jirin waagii horena waa la qadarin jiray haddana sidii baa loo qadariyaa ashhurul xurumka waxaa dhici jirtay carabtu way dagaalami jireene marmar iyagoo dagaalkii socdaa waxaa soo gelaysa bishii ashhurul xurum bisha casharul xurum marka waxaa loo baahan yahay in la raro bishii rajab baa timi soo aha waxaa leeyahay rajab maanta waa laga qaadayaa meesha shacbaan baa lasoo horumarinaya shacbaanna casharul xurum ma aha marka bishaan waa dagaalamaynaa bisha shacbaan markay imaado yaan rajab u niyoonaynaa inay tahay yaa marka dib u dhigi karo ama soo horumarin karo ama beesheed ka riixi karo hal qabiil baa la siiyey iyaguna qabiilkaa un baa riixi karo kaasuu markaas sheegaya insaau ashhuru lxurum in dib loo riixo dib loo dhigo bishii bilihii ashhur xurumka wa kana dalika arrinkaana waxaa la siiyey ilaa bani tamim ibni cadiyi min bani kinana laf reer bani kinana oo reer bani cadiy ibni tamim la yidhaahdo reer bani tamim ibn cadiy la yidhaahdo ayaa maaragtay jagadaa la siiyey waa tii saddexaad saddexdaa jago ba adinku carada ku leedihin bale inta kale waxaa isku koobay reer bani khusaaca saddexdaa jagana dadka fasaxa dadka uhormara dadka saas yeela waa xagga wadaadada weye wadaadnimada reer bani bakaro waxaa la yidhi adinku wixii wadaadnimo ku saabsan ashhurul xurum oo dib loo dhigo dadku markay carafo kasoo tegayaan lasoo fasaxo dadku markay jamaraad la joogo adinku aada u bilowdaan waxyaalahaasi oo shaqadii wadaadada ah adinku qabta laakiin hogaankii siyaasadda iyo taladii reer bani khusaaca ayuu isku koobay ayaa isku koobay wastamarad way daa'imtay wilaayatu khusaaca madaxtinimadii reer khusaaca way daa'imtay calaa makata maka inay ka talinayaan halaathu mi'ata sana saddex boqol oo sano bay reer khusaaca ka talinayaan maka wa fii waqti xukmihim xilligay carada xukumayeen intashara waxaa kala firdhay alcadnaaniyuuna cadnaaniyiintii fii najdin iyo waatraaf alciraaq iyo walbaxrayn intaasay ku kala firnayen caddaaniyiinta najdina waa dhaceen ciraaq darfaheedana waa dhaceen baxraynna waa ka dhaceen wa baqiya waxaa haray biatraafi maka maka dacaladeeda iyo daafeeda waxaa ku haray b butunun hal qoys oo cadnaaniyiintii ah butunun hal qoys oo min qurayshin quraysh ka tirsan wahum ayaguna xululun wa xaramun wey wa buyutaatin iyo qoysas mutafariquuna ku kala firisan fii qowmihim talkood oo min bani kinaana ah walaysa lahum umana sugnayn nimankaa cadnaaniyiinta ah oo quraysho ku jirto min amri makata talada maka waxba kumay lahayn walal alxaraami guriga xurmada la maamulkiisana shay-un shayna kuma lahayn xataa jaa ilaa uu ka yimid qusay ibnu kilaab ninka qusay ibnu kilaab la yidhaaha abtirka nebiga amara ninkan qusay ibnu kilaab waa ninka quraysh la yidhaahdabo ahay waana ninka quraysh magaca u yeelay oo inayba talada xataa maka inay ka taliyaan ninka sababto waxaa weye wayudkar waxaa la sheegaa min amri qusayin qusay ibnu kalaab arrinkiisa markii laga sheekeynayo ana aabaahu aabihii maata wuu dhintay wa huwa fii xidni ummihi asagoo hooyadii dhabteeda saaran markaa dhashay laakiin ilmo yar ah baa aabihii dhintay wa nakaxad ummuhu hooyaday waxay guursatay rajulan nin oo min bani cadra reer bani cadra ah wahuwa ninkaasna rabiicata ibnu xaraam baa la dhihi jiray ninkaasay guursatay faxtamalaha wuu qaaday ilaa bilaadii dhulkii ay degi jireen buu usii raray oo usii qaaday islaantii wiilkeedii dhulkay degi jireen oo biatraafi shaam dhulkii sham oo reer bani cadre ay degi jireen oo rabiicaha laftiisa uu kasoo jeedo halkaasuu u raray falamaa shaba qusayu qusay markuu koray oo weynaaday rajaca ilaa makata markuu kusoo noqday wa kaana waaliyaha id daaka xilligaasna waxaa ka talinaya maka xalil ibnu xabsha nin la yidhaahdo min khusaaca reer khusaaca ah yaa maka ka talinayay wuu soo noqday marka ninkii ahaa qusay ibnu kilaab ninka talada hayana waa xalil ibnu xabsha oo reer khusaaca ah fakhataba wuxuu ka doonay qusay qusay fakhataba wuu doonay qusay ilaa xalil buu ka doonay ibnatahu gabadhiisii xubbaa ahayd ninkii guddoomiyaha ahaa gabadhiisii oo xubbaa la yidhaahdo buu ka doonay faragaba fiihi xaliilu faragaba fiihi xaliilun xaliil wuu la jeclaaday marka ninkaa nin wanaagsan buu ahaa gabadhii wuu la jeclaaday wazawajahu zawajahu iyaha wuuna u guuriyey ahay ninkii markaa maka o dhan ka talinaya odayga ahaa gabadhiisi u guursaday qusay ibnulkilaab qusay ibnulkilaab waa qurayshi ninka la yidhaahdo guddoomiyahana waa xaliil ibnu xabshana waa nin reer binu khusaaca waa nimanka muddada saddexda boqol oo meesha ka talinaya falamaa maata xaliilun xaliil markuu dhintay guddoomiyihii baa dhintay qaamad waxaa kacay xarbun dagaal bayna khusaacata wa qurayshin quraysh iyo khusaaca ayaa dagaalamay dagaalkaasoo addad keentay akhiiran ugu dambeyn ilaa taqallubi qusay qusay inuu adkaado oo u adkaado calaa amri maka maka arrinteedii iyo walbeytii taladii ee guriga ahe ninkii soddonkiisa gabadha uu ka qabay oo dee nabadoonkii guud ah markuu dhintay hosey wuxuu soo kiciyey dadkiisii taladina ninkaasna gab carruur kale ma dhalin gabadh ninkan uu qabo ma ahane wiilal ma lahayn bu marka wuxuu ihi talada la igama dhawee maanta halayla dhiciyo maxaa yale gabadha yaa dhaxlaya eh, eh, ninkan yaa dhaxlaya gabadhiisa gabadha anaa qabo quraysh marka halkaasay kasoo gashay waa la dagaalamay dagaalkiina waxaa ku adkaaday quraysh khuzaaca saasaa meesha looga saaray wa hunaaka halkan waxaa halaathu riwaayatin saddex riwaayadood oo fi fii bayaani sababi hadihi alxarb dagaalkaas sababtiisi saddex arrimood saddex arrimood oo sabab u ahaa baa la sheegaa ayaa la sheegaa ahay dagaalka dhex mara qurayshi khusaaca oo qurayshi maka ay ku qabsanayso markaas quraysh iyadoo say maalintaa maka u qabsatay ayaa nebi maxamed sal ly slam laga soo saaray iyadoona cid kale aysan talinin ahay marka sababtii dagaalkaas baa halkan laga hadlayaa ka ahayn waxyaala laga qaadanaya waxaa kamid a ah. haddaad maanta wax xukunta weligaa xukumi maysid haddaad maanta xoolo leedaa weligaa xoolo yeelan maysid adduunka saas u wareegayaa wa tilka alayaamu nudaawilaha bayna annaas maanta xoog baad leedahay berri xoog ma lihid aw dawla dawladihii adduunka ka talin jiray ee aan laga daba hadli jirin spain iyo portugal iyo nimankii la dhihi jiray ii sheegeen <clears throat> ii sheegeen nimankii xooga badnaa ee dhulkan ka talin jiray awa awa furus awa room away wixii oo dhan maaragtay ii sheegeen awa nimankii tataarka ahaa tataar nimankii tataarka ah dhulkana ka talin jiray hadda waa dawlad yaroo mongolia la dhahaa waxay tahayba male shal haddaa xoog lahayd maanta ma lihid shalay haddaa dhaqaalo lahayd maanta ma lihid shalay haddaa xukun haysatay maanta ma haysatid soo ma jedi adduunku marka ninba marba madaxa madaxa la soo kacaya saasuu uu isu daba wareegaya marka maalinta adigu aad joogto taariikh xun iyaysan kaa harin aysan kaa harin wa hunaaka halkan waxaa halaatu riwaayaatin saddex riwaayadood fii bayaani sababi hadihi alxarbi dagaalkaas sababtiisa ah alula midda koowaad ana qusayan waxaa la yidhi maxaa dagaalkan sababay qoraash iyo khusaaca inay dagaalamaan maxaa sababay alula midda koowaad ana qusayan ninka qusayi ah qusay ibnu kilaab lamaa goortii intashara uu batay waladuhu awlaaddiisii wa kasura uu batay maaluhu xoolihiisii wa caduma uu weynaaday sharafuhu sharaftiisii muxuu isku darsaday maal iyo magac iyo iyo rag saddexda shay oo boqortooyada lagu raadiyana waa saddexda rag iyo maal iyo magac hay oo wahalaka uu dhintay xaliilu ninka xaliil ah sodonkii ahaa ra-aa waxaa la noqotay annahu isagu awlaa bilkacba kacbada inuu uga mudan yahay inuu mudan yahay wa biamri maka maka taladeeda inuu ka mudan yahay min khusaaca ree khusaaca iyo wa bani bakar reer bani bakar reer bani bakarna waa nimankii xogaaga tigada oo wadaadnimada loo dhiibay xagga dadka istaajiya xagga ka dhaqaajiya la yidhi reer bani khusaacana waa nimanka dawladda oo siyaasada iyo maamulka hay labadaba inuu ka mudan yahay buu arkay maxaa yeelay wiilashiisana waa bateen xoolana waa helay magacna waa helay qurayshna waa ka dhashay ahay wa ina qurayshan qurayshna ru'uusa al ru'uusa aali ismaaciil ree nabiyullahi ismaaciil calayhi salaam madaxdoodii weeye wa sariixuhum weeye waa dadkii saafiga ahaa sariix waxaa laga wadaa dadkii aan la barxin oo dad kale iyo qabaa-il kale iyo sheegato kale iyo aysan soo dhexgelin ee maaragtay saafiga ahaa weeyaan oo nabiyullahi ismaaciil ahay fakallama marka wuxuu la hadlay rijaalan rag oo min qurayshin reer quraysh iyo wa bani kinana reer bani kinana ah wuxuu kala hadlay fi ikhraaji khusaaca wa bani bakar reer bani bakar iyo reer khusaaca in laga saaro can makata maka in laga saaro oo la qaxiyo la raro fa ajaabuhu way ka yeeleen taa horta waa mid baa la yidhi markuu ismahadiyey qusay ibnu kilaab wuxuu yihi reer khusaaca meesha talada ad ka dhaqaajisa athaniyata sababta kaloo la sheega waxa weeye ana xaliila ninkii xaliil ahay oo sodogii ahaa waa fima tazcumu khuzaaca khuzaaca say ku doodaysa weye ku andacoonayse ninkii xaliil ahaabaa awsaa u dardaarmay qusaya ninka qusay ahaa bilqiyaami inuu u kaco oo maamulo calal kacbati kacbada wa biamri maka iyo maka oo dhan taladeeda waxaa u dardaarmay xaliil maadaama wiilal kala wiilalba uusan dhalin awlaadna halkaa gabar uu ka qabay gabadhina uu isagu qabo wuxuu yidhi isku darsa wixii oo dhan bu oo xaliil baa u dardaarmay taasaana marka ninkoodii madaxda ahaabaa iyaga khiyaano wiilku sodogu ah taladii ku wareejiyay khusacana way ka raali noqon weydaan saasaa dagaalku ku dhacay taana waa la yidhi athalithatu sababta saddexaad oo dagaalka keentay waxaa la yidhi ana xaliila ninka xaliil ahay ee guddoomiyaha ahaa acdaa wuu siiyey ibnatahu xubaa gabadhiisa xuba ahayd wilaayat albeyt baydka madaxtinimadiisa iyada ugu hibeeyey bu iyada ugu hibeeyo watakhada wuxuu ka dhigay aba abaa kabshaan ninka abaa kabshaan la yidhaha alkhuzaaci oo reer khuzaaci ahna wakiilan lahaa mid ayada wakiil u ah isagaa talada maamulaya laakiin ayadaa talada amarka hoos ka bixinayso maadaama gabar ay tahay iyadu dadka hor istaagaynin ninka la yidhaha abaa kabshaan buu yidhi adigu hawsha qabo laakiin amarkeeda ku shaqeeya u maamul faqaama wuu kacay abu qabshaan bisadaanati alkacba kacbada inuu maamu maamulkeedii niyaabatan asagoo matalaya can xubbaa gabadha xubba ahayd falamaa maata xaliilun xaliil markuu dhintay ishtaraa wuu gatay qusayu ninkii qusay ahaa gabadha qabay walaayata albeyti maamulkii iyo taladii guriga min abi qabshaan buu ka gatay ninkii la yidhaahda hawshaan sii maamulo muxuu ku gatay bizaqin min alkhamri hal qumbe oo khamri ah qumbe khamri u siiyo wuxuu yidhi hawsha adba maad lahayne gabadha anaa qabo waxa ninkuna soddon gay buu ahaa qumbahan khamrigaa qaado oo isaga dhaqaaji meesha qumbihii khamrigaa buu qaatay taladii o dhanna waa wareeji walam tarda raalli kumay noqon khusaacatu bi hada lbayci iibkaasna khusaaca waa kadigi waaye ma xukunkii dhammaa iyo mulkigii dhammaaba qumbe khamri aad ku gadatay qumbe waa waxa weeye adigu waa un caag waa weel harag ahoo waxa lagu ridan jiray xilligii hore subaga iyo waxyaalaha lamidka lagu qaadan jiray qumbahaas muggiis oo khamri ah ayuu yidhi ku bedelo qumbahan qaado ka dhaqaaji meesha walam tarda kuma raale noqon khusaacatu bihada lbeeci jibkaasi waxaa walo waxay damceen reer khusaa manca qusayi inay qusayi u diidaan canil beyti gurigii fa jamaca wuxuu aruursaday qusayi qusay rijaalan rag oo min qurayshin reer quraysh iyo bani kinaana ah liikraaji khusaaca khusaaca in laga saara min makata mako fa ajaabuhu markaasay ka yeeleen isku soo duubduub saddexda arrimoodba waxa weeye ninkii qusay ibnu kilaab ahaa oo gabadhii xaliil qabay in maaragtay uu taladii la wareegay oo sidaasi quraysh taladii ugu soo wareegtay markii la dagaalamayna khusaaca laga adkaaday oo dhulkii laga halay waayama ayamaa kaana si kastay ahaatabo falamaa maata xaliilun xaliil markuu dhintay oo wafacalad ay samaysay suufatu nimankii roo suufa maa kaanat tafcalu wixii ay samayn jireen oo ay dhammaan inay taladii la wareegaan ataahum waxa u yimid qusayiyu ninkii qusayi biman macahu dadkii la socday isagoo wato oo min qurayshin reer quraysheed ah iyo wa kinaana reer kinaana cinda alcaqabati meesha jamrat alcaqaba la yihahda halkaasaa laisku helay oo laisugu yimid faqaala wuxuu yihi ninka la yihahda qusayi naxnu awlaa bi hada minkum naxnu anagu haddaan quraysh nahay awlaa annagaa idinka mudan bi hada arrinkan in maka la maamulo loo taliyo iyo beytka haddaan qurayshna annagaa idinka mudan minkum adinka faqaataluhu way la dagaalameen faqalabahum uu ka qaalib noqdo uu ka adkaaday qusay qusay calaa maa kaana biaydihim wax walbo gacantooda ku jirayna waa la wareegay waa ka qaatay wanxaaza wanxaazad way uheliyeen cinda dalika markaa kadib markuu reer suufa ka gacan maroojiyey waxay hayeen oo dhan wanxaazad way uheliyeen cinda dalika markaa kadib khusaacatu reer khusaaco iyo wa banu bakar ama waxaa tahay wanxaazad way ka hiliyeen oo maaragtay way ka way ka leexdeen cinda dalika markaa kadib khusaacatu wa banu bakar can qusay qusay bay ka hiliyeenoo nimankai reer suufay garab siiyeen isagana way ka jirsadeen oo way ka leexdeen fabadaahum qusayu qusayu marka wuu cadaystay wuxuu yihi macal adinka baan idinla dagaalamaya wa ajmaca wuxuu aruursaday ciidan lixarbihim dagaalkooda faltaqow way fooda isdareen waqtatalo way dagaalameen kitaalan shadiidan dagaal daran dagaalkaasoo saara uu ahaaday jamcun in tira badan oo min alfariiqayni labadii kooxood ka mid a fariisatan lahu kuwa la laayay oo la gumaaday labada dhinacba lagu hoobtay uma tadacaw waxay isugu yeerteen ilaa sulxi heshiis ahay waxay dhaheen isku dhammaanayaan wada hadallo faxakamu waxay xaakim ka dhigteen yacmur ibnu cawf axadu bani bakar nin yacmur ibnu cawf la yidhaahdo reer bani bakara bay dhaheen batalada noo qaybiyo waxaa markaa dagaalamayo reer khusaaca iyo reer banu bakar oo isla jiro iyo quraysh oo isqusay ibnu kilaab hogaaminayo waxa lagu dagaalamayna waa gacan ku haynta maka way markaa ahay ninkaasaa talada loo dhiibay markii laisku baabay ninkan wuxuu nin fiican buu ahay waxa la yidhi ninkan wuxuu go-aamiyo raalli ma ka tihin ha adigu raalli ma ka tihin ha faqadaa wuxuu xukumay ninka yacmur ahaa biana qusaya ninka qusaya la yidhaahdo awlaa bilkacba kacbada inuu asagu u mudan yahay inuu maamulo wa biamri maka maka taladeeda inuu maamulo min khusaaca khusaaca inuu isagu ka mudan yahay qusay ibnu kalaab baa idinka mudan ahay wa kullu damin dhiig kastoo asaabahu uu galay qusay ibnu kalaab oo uu daadiyey qof kastoos dilay wa kullu damin dhiig kastoo asaabahu qusayun qusay uu dilay oos galay oo minhum ka mid a reer khusaaco mawduucun mid la dhiga weeye dhulka bishadkhihi hoostiisa iyadoo maaragtay dhulka la dhigay taxta qadamayhi lugihiisa hoostooda la dhigay yacni lagu joog joogsada lolagu la burburiyey weye lagu cagta la saaray wey wax walbo dhiigoos galay iyo qof kasta dilay waa hadur waxba ka lagama soo qaadayo wey wamaa asaabad khusaaca khusaaca wixii ay dileen iyo wa banu bakrin reer banu bakrin waxay dileenna fa fiihi diya diya laga rabaa kalada horta khusaaca ee waxaa iskala qusay ibnukilaab wax alla wuxuu dilayna wax kala soo qaad ma laha ama reer khusaaca waxay dileen iyo reer banu bakrin waxay dileen diya laga rabaa diyaha bixiyeen wuxuu kala xukumay wa an yukhallaa in laysu baneeyo bayna qusayi wa bayna alkacba kacbadii iyo qusayi in laisu daayo hahay markii horena iyagaa talada u dhibtay soo maaha halkaasuu ku furay fa sumiya waxaa loo bixiyey yacmur ninkan yacmur ah ayaa go-aankaas gaadhay yowma idin maalintaa waxaa loo bixiyey ashadaakh burburiye ninkii wax burburin jiray maxaa yeelay xukunkii dhamaa ee reer qusaaca ee saddexda boqol oo sano soo socday maalintaas buu wuxuu ka dhigay wax kama soo qaad dadkii horena ballan bay lahaayeen ninkaan ma ku godan haa kuma go go'on haddaan ka noqonay warkeeda ma yaalo sidii bay ku dhaqaajiyeen magtana iska bixiyaa la yidhi meeshana ka dhaqaajiye qusay ibnu kalaabna waxaa la yidhi talada ku wareegay iyo quraysh wa kaana wuxuu ahaa isti'laau qusay calaa maka qabsiga uu qabsaday qusay ibnu kalaab maka uu qabsaday iyo walbeyti kacbada uu qabsaday fi awaasid alqarni alkhamis qarnigii shanaad dhexdiisa lilmilaadi sanadka marku waa afar boqol iyo afartan ee milaadiga afar boqol iyo afartan ee milaadiga dhalashada nabi ciise kadib afar boqol iyo afartan sano wa bidalika markaasay saarad u ahaatay liqusay qusay bay u ahaatay xukunkii uma liqurayshin quraysh bay u ahaatay asiyaadatu ataama madaxtinimadii dhamaystirayd tirnaydna madaxtinimadii dhamaystirnayd yacni qarannimadii dheh waxay kusoo wareegtay quraysh ahi maka in laga taliyo iyo walamru naafi naafid amarkii iyo taladii fulaysay fii makata maka dhexdeeda waxaa ku wareegay quraysh wasaara wuu noqday alra-iisu ddiini ninkii qusay ahaa weeye alra-iisu ddiini madaxtinimo diineed lidalika albeyti ee kacbadaas iyo gurigaas ilaahay alladii beytkaasoo kaanad ay ahayd tafidu ilayhi mid ay usoo wafdiyaan alcarabu carab min jamiici an anxaa'i aljaziira jaziirat alcarab daafaheed oo dhan uga imaan jireen maaragtay meel walba ay kasoo kasoo maratay kasoo xajin jireen beytka ilaahiy carab oo dhan ay meel walba kasoo aadi jireen ninka hogaankeeda diineed oo majanaheeda hayana wuxuu noqday qusay ibn kilaab isagaa marka dawlad dhistay maaragtay oo maamul samaystay oo lafihii qureysheed taladii u kala qayb qaybiyey hadda waa soo dhawaanay insha allah darsigeena caawa lakiin halkaasaan ku joojinaynaa darsiga xigaan ka qaadi doonaa biidni illahi tacaala marka dayaanaat ulcarab baa nagu soo dhow insha allahu tacaala baaraka allah fiikum asalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu